lafda lafdiga lafdiga almufiida oo wax faa'iideeya yusamaa waxaa lagu magacaabaa kalaaman iyo wa jumlatan labadaas magacba waa lagu magacaabaa lafdigu haddii uu yahay mufiid jumlana waa la yidhaha kalaamna waa la yidhaahdaa wanacni waxaan ula jeednaa haddaan naxwooleynahay bilmufiidi mufiid waxaan ula jeednaa maa kalaam kalaamkaasoo yaxsunu uu wanaagsanaana asukuutu aamus calayhi korkiisa lagu aamuso waxaad kaloo ogaataa wa ana aljumlata jumladu acamu waa mid ka caamnimo badan min alkalaami kalaamka oo labadooda cumuum iyo khusuus muطlaqaha ka dhaxeeya waxaa caamsan jumlada kullu kalaamin jumlatun walaysat kullu jumlatin kalaaman kalaam kastaa jumlo waa yahay laakiin jumlo kastaaba kalaam ma ahan fa kullu kalaamin kalaam kastaaba jumlatun waa jumlo walaa yancakisu ma dabagedismayo oo lama dhihi karo mid walba midka kale meeshuu yaallay ku bedel kullu jumlatin kalaamu ma la dhihi karo qaladay noqoneen cagsigu waa saas labadooda isku bedel mid meeshuu yaallay midka kala dhig cagsigaasu ma ansaxayo ma dhihi kartid kullu jumlatin kalaamun maxaa ilahay jumlooyinka qayb ka mid ah kalaam ma ahan inaysan ahaynuba tusaa hadduuba ku tusaa jumlo aan kalaam ahayn alaa taraa miyaadan arkayn anna naxwa qaama zaydun qaama zaydun oo kale min qowlika hadalkaaga xaggiisa xaal ay ka ahaatay in qaama zaydun zayd hadduu istaago qaama camrun camarna waa istaaga jumladaas qaama zaydunta ku jirta yusamaa jumlatan jumlo waa lagu magacaaba waa jumlatu shardigaas jumlo waa la yidhaah walaa yusamaa kalaaman laakiin kalaam lama yidhah ilaa waxba faa'iidayme wax faa'iidaa ma leh intaa ka siibtay faa'iidadii ah, inta gashay aa ka siibtay in qaama zaydun zayd hadduu istaago hadduu istaago maxaa dhacaya ma la yaqaano maahan kalaam laakiin jumlo waaye yusamaa jumlatana lagu magacaabaa walaa yusamaa kalaama laguma magacaabo liannahu lafdigaas laa yaxsunu ma wanaagsanaanayo asukuutu aamus calayhi lafdigaas korkiisa lagu aamuso wakadaalika sidoo kale waxaa ah alqwl hadal fii jumlati jawaabi laga hadlo jumlada jawaabko ah qaama camruna waa la mid keligeed ma ahan kalaam iyaduna keligeed kalaam ma ahan laakiin jumlo waata uma aljumlatu jumlada tusama waxaa lagu magacaabaa ismiyatan ismiyo waa lagu magacaabaa waa goorma in budi'ad haddii jumlada lagu bilowdo bismi isim haddii lagu bilowdo jumladu waxay ka kooban tahay musnad iyo musnad uley labadoodaas midka horeeya midkii horeeya ah, marna musnadka hormari kara marna musnadu ilayhi maala jumladii hadday ismiya tahay mubtada haddii lagu bilowdo mubtadaha asagaa musnadu ilayhi jumladu hadday ficliya taho ficil lagu bilowdo ficilku waa musnad musnadu ilayhigu faacilka ah marka jumlada lafdiga lagu bilowday ama musnadka ha ahaado ama musnadu ilayhiga ha ahaado fiiri adiga kaasaa la fiirina kaasaa la fiirina haddii lafdiga lagu bilowday uu noqdo isim waxaad ku magacaabaa jumla ismiya wuxuu ku yidhi uma ljumlatu jumlada tusamaa waxaa lagu magacaabaa ismiyatan waa goorma in budi'at haddii lagu bilowdo bismi wadaalika tusaalihii ka zaydun qaa'imun oo kale wey zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey waa mubtadiya qabar isimaa lagu bilowday musnaduleygiyaa horeeya waa isim khalaas waxay leedahay waa jumla ismiya waina zayda zayd qaa'imun waa mid taagan zaydanta ismu inada musnad uleyhi ah weli ayadaa musnad uleyhi ah qaa'imunna waa musnad khalaas waxay leedahay waxaa lagu bilowday jumladaana isma lagu bilowday xarafku qiimo male maxaa musnadna maaha musnad uleyhina maaha meesha waxaa la fiirinaa bilowga la sheegayo waa musnad iyo musnad uleyh hadda jumladan haddana waxaa lagu bilowday musnad uleyhi oo zaydan ah wa hal zaydun zayd qaa'imun mid taagan maya waa mubtada iyo khabar wey musnaduleyga soo horeeya oo ah zaydun waana isim jumladu waa ismiya dheh wamaa zaydun zayd maahan qaa'iman mid taagan haye musnaduleygiya hore oo isim ah waa zaydun taas waxaa tidhaha waa jumla ismiya waxaa lagu bilowday isim waa jumla ismiya wa ficliyatan ficliye ayaa lagu magacaabaa in budi'ad haddii lagu bilowdo bificlin ficil ficil haddii lagu bilowdo jumladana waxaa la dhaha jumla ficliya mar walba waxaa la firinaya musnad iyo musnad uleyga waxaa kaloo ah, ka horeeya qiimo male ama xarafa xaruuftii rabtaa ka hormarta waxaa la firinaya waa musnadka iyo musnad uleyga labadaasaa la fiirina ee xuruufta ka horeyda xaba la fiirima wuxuu ku yidhi kaqaama zaydu zaydaa istaagay waa jumla ficliya maxaa yeele musnad weeye qaamadu zaydun waa musnad uleyga waxaa lagu bilowday ficilki oo qaamo aho musnadkii ah waxaa tira waa jumla ficliya wa hal qaama ma istaagay zaydun zayd qaama aan musnada zayduna musnadu leyhi kan soo horeeya fiiri ma ficla mase waa isim waa ficil khalaas jumle ficliyadhe jumle ficliya dhe marka aye wa zaydan zayd darabtu waa garaacay maxaa zaydan taa nasbiyey ficil maxduufa wa darabtu zaydan aan garaacay darabtuhu marka jumladaas ficlaa lagu bilowday oo maxduuf ah darabtu a lagu bilowday ad leeda khalaas waxaa leeda waa jumla ficliya ah, zaydantu meesha iska talaba laga horeeya ficila ka horeeya waxaa leedaha waa jumla ficliya maxaa ficil maxduufa lagu bilowda waajibna u xadfan wa yaa cabdallah cabdallaahidan yeedaanu waa iska xarfu nidee oo naa'ib ah yay naa'ib ka tahay ficil ficilkaasaa lagu bilowda cabdada nasbiyo mafcuul bihiga nasbiyey adcuu cabdallaahi weye adcuu a lagu bilowday khalaas waxaad tidhaahdaa waa jumla ficliya لأن تقدير labadana kutusaa kuwa kale wa iska cad yihiin labadan in ficil lagu bilowdo kutusaa لأن تقدير تقديرtu darabtu زaydan aan garaacay darabtu waa garaacay weye وأdcuu cabdالlahi yaan u yeera wey taqdiirtu marka in lagu bilowdo ficil waa ku tusay fartuu kuugu fiiqay demiinna faro waaweyna wax loogu qoraa far waaweyn wax noogu qoray albaab الأول baabka ugu horeeya hada maxalo wuxuu ku yidhi albaab الأول baabka ugu horeeya aainu fii sharxi اjumlati jumlada la cadaynteedu ahda sharxu waa cadayn jumlo in la cadeeyo la sharxo sharxu waa cadayn iyo wa dikri aqsaamihaa jumlada aqsaamteeda in la sheego jumlada aqsaamteeda in la sheego jumlada aqsaamteeda marka hore matnigaan laqbaynay sharxaan haddana laqbaynayna saasaan ku wadayna kitabka insha allah matnigaan laqbaynayna sharxaan markaas raacsiinayna albaabu baabka alawal ugu horeeya fii sharxi ljumlati jumlada la caddaynteedu ku sugnaaday in jumlada la caddeeyo iyo wa dikri aqsaamihaa aqsaamteeda in la sheego min kownihaa ismiyatan ow ficliyatan suqra aw kubraa ow daati wajayn aqsaamteeda in la caddeeyo aqsaamta waxaa loola jeedaa mar ismiya iyo ficliya loo qaybinaa marna waxaa loo qaybinaa suqra kubraa daati lwajayn saddexdaasaa loo qaybinaa marka aqsaamteedii in la sheego iyo wa dikri aqsaamiha aqsaamteeda in la sheego xaashiyada wuxuu ku yidhi ay min kowniha ismiyatan aw ficliyatan suqra aw kubra aw daati wajhayn aqsaamta mar waxaa loo qaybinaa ismiye iyo ficliya mar kalena maxaa loo qaybinaa suqra kubra daati wajhayn marka aqsaamteeda in la sheego iyo wa axkaamihaa jumlada axkaamteeda in la sheego axkaamta waxaa loola jeedaa waxyaalada waxyaalaha ku imaana oo ah inay macalka exraab ku leedahay jumladu iyo inaysan ku lahayn inay inshaa'iyo tahay markay jawaabulqasam noqoto inay khabariyo tahay marka ay sifo dhacdo iyo markay xaalo dhacdo iyo marka ay silo dhacdo ah, taasaa ka mid ah taasaa ka mid ah axkaamta axkaamta waxaa ka ah inay maxalka exraab mar ku leedahay inaysan raabka maal kula inaysan maxalka exraab ku lahayn exraabka ah, mar waxaa lagu leeay maalay ku leeda maalka exraabay ku leeda lagu leey maxalka exraabay ku leedahay marna waxaa lagu leeyahay maxalka icraabku ma le axkaamtay ka midta mar waxaa lagu leeyahay waa inshaa'iya sida jawaabulqasamka midda dhacda marna waxaa lagu leeyay jumladu waa khabariya sida midda sifada dhacda midda silada dhacda midda xaalada dhacda axkaamtii waa taas axkaamu sharxa wuxuu ku yidhi jamcu xukmin wahiya axkaamtii jamcu xukmin xugun oo la jamciye weeye wa huwa xugun xugun maxaa la yidhaha anisbatu waa nisbada ataamatu dhammaystiran nisbadaasoo bayna shay-ini laba shay dhexdood ahaatay anisba ataama waa nisba dhammaystiran maxay tahay nismu nisbo waxaa la idhaha hubuutu amrin liamrin aw intifaa'u canh waa shay shay inuu u sugnaado ama inuu ka anfoomo saasaa la yidhahdaa nisba zaydun qaa'imun maa zaydun qaa'iman zayd mar waa u sugnaada fiir istaag marna waa ka anfoomay soo maa saasaa la idhaha nisbe maxaa la idhaha hubuutu amrin limrin xashaduina kugu yaallaa hubuutu amrin liamrin aw intifaa'uhu canhu shayga shay inuu usugnaado ama ka anfoomo zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan ma aha zayd marna istaag waa usugna marna waa ka anfoom saasaa la idhaahdaa nisba wa huwa xukunku annisbatu nisbo weeye nisbada ataamatu dhammaystiran nisba qaasiraha jira nisbada qaasiradaa waa nisbada ka dhaxayda mudaafka iyo mudaafulehiga ulaamu zaydin zayd addoonkiisa nisbo waat laakiin waa nisba qaasira sidaas darteeda xugun lama yihah ayadaa xugun lama yiha xugun lama yihaa nisbada ka dhexayda mudaafki mudaafu ilayga laakiin mubtadiya khabarka nisbada ka dhexayda xuguna la yidhaha daa tidhahda zaydun zayd suniyun waa mid ahlu sunna xugunaad siiday soo maha haddaad tidhahda zaydun zayd kaafirun waa gaal sow xugun ma zaydun zayd mubtadicun aad tii sow xugun ma zaydun zayd faasikun aad tii sow xugun ma zaydun zayd waxaad tidhi daa'icun waa mid ilaahiisa adeeca sow xugun ma xugun wey waxdan waa xugun zaydun zayd qaa'imun waa mid taaganaad sow xugun ma zaydun zayd naa'imun waa hurda waa xugun haddaad ka anfidana waa xugun xugunaad ka anfidi haddaad ka anfidana xugun aad ka anfido oo tidhahda ma zaydun caalima xugun aad ka anfido ma zaydun jaahilan ma zaydun mudniban aad tid warse dembi ma gelin waa xugun marka xugun in loo sugo shayga iyo in laga anfiyo sidaas wey waxa weeyaan xugun waa sidaas xugun waa sidaas shayga in nisbo loo sugo ama laga anfiyo wa huwa xukunku anisbatu waa nisbada ataamatu dhammaystiran oo bayna shayayni laba shay dhexdooda ahaata wa fiihi ay filbaabi baabka waxaa ku sugan baabka ala weli horeeya arbacu masaa'ila masalooyin afara jamcu mas'alatin wayuu ku yidhi masaa'ilu kuu sharxa jamcu masl hiya masaa'il jamcu mas'alatin mas'alatin oo la jamciyey weeye ah, mas'alatin uu sii sharxa wuxuu ku yidhi mafcalatin weeye min asu'aali laga keenay su'aal ah waxaa laga keenay mafcala hmm, mas'ala wahiya xaa la ydhaha mas'alo waaye ayadaa laftigeeda masalaha sharax rabta wahiya mas'alo maa shay weeye yubarhanu xujo loo keeno calayhi korkiisa fi lcilmi cilmiga dhexdiisa cilmiga dhexdiisa waxaa la ydhaha mas'alo shayga daliil loo soo arooriyo weliba burhaan waxaa la ydhahdaa daliilka qaciga laakiin hadda loolama jeeda daliilka daniga iyo qaci lama kala jecla kulli waa loola jeeda burhaan haddaad maqasho adaliil اqaaic wey waa daliilka qaciga laakiin haddee fanigan waxa weya adiladiisu daniyuba u badan yahayba qaطci keliya maaha wahiya mas'aladu maa shay weeye yubarhanu xujo loo keeno calayhi korkiisa waa shayga xujada lagu soo oogo xujada loo keeno kaasaa la yidhahdaa mas'ala wahiya mas'alo ma shay weeye yubarhanu xujo loo keeno calayhi korkiisa fi lcilmi cilmiga dhexdiisa almas'alaة اlأulىa mas'alada ugu horayda mas'aladoo min almasaa'ili masalooyinkii ka mid a ah, masalooyinkii alarbacay afarta ahaayeen fii sharxihaa kaa'inatun masaladaas waxay ahaatay fii sharxihaa sharxi اljumla ay iljumlati jumla in la caddeeyo wayastatbicu waxaa raacaa daalika sharaxaas dikru aqsaamihaa jumlada aqsaamteeda aqsaamtaas la sheegidooda iyo wa axkaamihaa axkaami اljumla jumlada axkaamteeda axkaamtaas la sheegidooda wاlmuraadu macnaha loola jeedo biاlaqsaami aljus-iyaatu weeye liljزaء ma haddii lagu yidhaahdo jumlada jus-iyaadkeeda jus-iyaad marka lagu yidhahdo jumla ismiya waa jus jumla ficliya waa jus jumla suqra waa jus jumla kubra waa jus laakiin haddii lagu yidhahdo mubtada iyo qabar hadday ka kooban tahay iyo qabarka weeye mubtaduna waa ajزaada mid ka mida khabarkuna mid ka mida marka juز'iyaad marka lagu yidhaahdo jumla ismiy dhan waa juz jumla ficliy dhan waa juz jumla suqra juz kubra dat الwajayn waa saas juز'iyaadka waxa loola jeeda ajزaada laakiin haddii la dhihila ajزaada waxaa loola jeedaa waa jumladu labada musnadka iyo musnad ulehiga ay ka koobanta mid ka mida waa sida mubtadihi qabarka mid ka mida mubtadahoo kale ama abarko kale ama ficilko kale ama aacilko kale marka waxaa la sheegayaa waa juزiyaad ee ajزaa maaha mubtad keligiis maya ee jumle ismiyah lagu sheega iyo mid ficliya iyo mid suqra iyo mid kubra iyo daatilwajhe kuwaasaa lagu sheega iclam ogow ayuhalwaaqifu qofka daalacanayo calىa haada اlmusanafi kitaabkan ana lafda lafdiga lafdiga almurakaba laysi saaray lafdiga alsnaadiya oo isnaadka murakabka ka sifee murakabkiyaa badan tarkiib cadadiyaa jiro mid xaaliyahaa jira taraakiibtii waa badan tahay markaasuu yihi ana lafda lafdiga lafdiga almurakaba laysi saaray murakabka ka sifee murakabka alsnaadiye oo isnaadka loo nisbeeyey murakab murakabkii cadadiga iyo wi lamidu ah ay baxaan murakabkii cadadiga iyo kii xaaliga iyo baxeen murakabka alsnaadiya oo isnaadka loo nisbeeyey yakuunu wuxuu ahaadaa mufiidan mid wax faa'iideynaya kaqaama zaydun sida zayduna kaqaama zaydun sida zayda istaagay wakayra mufiidinna waa ahaadaa naxwu in qaama zaydu murakabka oo isnaadigaa mufiidna waa noqon karaa kayru mufiidna waa noqon karaa haddaad qaama zaydun zaydaa istaagay waa mufiid mutakalimka intaas ku dhawaaqay wuxuu kuu faa'iideysay inuu istaagay ah, saasuu kuu faa'iideyey ah, qaana zaydun laakiin haddii uu ku yidhahdo qof inta soo istaago in qaana zaydun zayd hadduu istaago waxba kuma faa'iideyn weli zayd hadduu istaago maxaa dhacaya waxba kuma uusan faa'iideyn marka murakabka isnaadiga mufiidna waa noqon karaa kayru mufiidna waa noqon karaa isagoo mufiida qaama eh, zaydun oo kugu tusaaleeyay isagoo kayru mufiid ah in qaama zaydun intaa ka siibtay faa'iidadii oo waxay ku xirtay wax kale faa'iidadii wax kale ku xirtay wuxuu ku yidhi ayuhal waaqifu midka dalacanaya waqafo markay calaa ka dambaydo waa bimacnaa ialaca ayuhal waaqifu midka daalacanayo akrinayo calaa haada almusanafi kitaabkan ana lafda lafdigii waxaad ogaataa lafdiga almurakaba la iskorsiiyey murakabka alisnaadiya isnaadka loo nisbeeyey yakunu mufiidan waa ahaadaa wadaalika tusaalihiina ka qaama zaydun kale weeye wakayra mufiidinna waa ahaadaa wadaalika tusaalihii naxwu in qaama zaydun kale weeye wa ana hayra almufiidi hayru mufiidka yusanaa jumlatana lagu magacaaba faqad midka oo maaragtay mufiidka jumlana waa la yidhaa isagaa noo sheegi doono kalaamna waa la yidhaha laakiin midka kayru mufiidka jumla lagu magacaaba faqad ah, faqad macnaha laa kalaaman wey kalaam laguma magacaabo faqad markuu kuleeyahay macnaha ulama jeedo magac kale maaha magac kale ma leh maaha magacyo kale u leeyahy magacyo kale lagu magacaabi karaa oo aan jumlo ahayn waxaa la dhihi karaa qowl waxaa la dhihi karaa hadduu saddex kelimo ka kooban yahay kelim ah, marka faqadda wuxuu falxasru binisbati lahu kalaamka kaliya wey waxa laga anfina meesha kalaamaa laga anfina ee ma ahan in lagu koobayo jumlada kaliya oo laleeyahay jumla la dhihi karaa magac kale lama dhihi karo maahan saas magacyaal kaloo la dhihi karaa jira oo maxaa ka mid a kelim hadduu saddex dhan yahay kelimo maxaa kaloo la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa qowl ah. marka magacyaal kaloo la dhihi kara waa jira ee faqad marka lagu leeyahay keliya waxaa la anfinayaa waa kalaam kalaamkiya laga anfinaya kalaam lama dhihi karo wey oo laguma magacaabi karo saas wey wa ana kayr almufiidi mufiidka kayrkiis yusanaa ka yusanaa jumlatana lagu magacaabaa faqad oo kali ah qad waa ismu ficil bimacnaa intay macnaheeda waxay tahay ka joog wax kale inaad ku magacawdo in samayta lafda almurakab غayr اlmufidi biاljumla fantahi wey faqad ey fantahi ka joog can tasmiyati biاlkalaam inaad kalaam ku magacawdo ka joog faqad waa ismu ficil ismu ficil amar wey intahi can tasmiyatihi bilkalaam waxaad ka joogtaa inaad kalaam ku magacawdo wey waay wana almufiida mufiidka marka halkaas waan ogaanay murakabkii oo mufii oo khayru mufiidka ahaa waa ogaanay hadda wuxuu noo sheegaa murakabkii isnaadiga ah oo mufiidka ahaa wuxuu ku yidhi waan اlmufiida midka mufiidkaa yusanaa kalaama waa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabay liwujuudi اfaa'idati faa'idada la helideeda faa'ida laga helay wa yusanaa jumlatanna waa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabay jumlana liwujuudi tarkiibi tarkiibka la helidiisa tarkiibka alisnaadi isnaadka loo nisbay ilaa kalaam isaga waxa u shardiya inuu wax faa'iideeyo hadal jumlana maxaa u shardiya tarkiib isnaadiya in la helo marka labadiiba waa laga helay tarkiibka oo isnaadiga oo mufiidkaa hadda mufiid uu kuu sharxa wanacni waxaan u jeednaa u ku yidhi macshara nuxaad waxaan gaar yeelayaa jamaacada nuxaadda ah eh. wanacni waxaan u jeednaa macshara nuxaad akusu jamaacata nuxaad waxaan gaar yeelayaa hun si gaara farta ugu fiiqayaa waa jamaacada nuxaadda ee jamaacada nuxaadda haddaan nahay waxaan u jeednaa bilmufiidi mufiid waxaan ula jeednaa xayu meeshii alaq xayu meeshii aطlaqnaahu aan iطlaaqno mufiid markaan iska nidhaa fii baxi اkalaami fii tacriifi اkalaami kalaamka la qeexidiisa iyo baxigiisa iyo labaaridiisa marka aan ku iطlaaqno aan nidhaahno mufiid baxiga tacriifkooda loola jeeda meesha aan ku iطlaaqno mufiid xayu meel aطlaqnaahu mufiidka aan ku iطlaaqno fii baxi اkalaami ay fii tacriifi اkalaam kalaamka la qeexidiisa waxaan ula jeednaa maa kalaam yaxsunu uu wanaagsanaana min almutakalimi qofka hadla xaggiisana uu ka wanaagsanaana asukuutu aamus calayhi maaga korkiisa lagu aamuso waa tarkiib qofka hadlaya hadduu aamuso ay waxa weya sax tahay oo meel lagu aamusi karo ah waa tarkiib qofka aamusaya ku dul aamusi karo saasaan ula jeednaa markaan mufiid leah haddii qof inta soo istaaga uu yidhaahdo saafara camrun camar waa safray hadduu halkaas ku aamuso waa sax maxaa yeele waxbuu noo faa'iidey ah, waxaan hadalkiisii ka faa'iidaysan camar inuu tegey oo safray meeshaas waa meelu hadalka ku joojin karo laakiin fiiri hadduu inta soo istaago yidhahdo in safara camrun camar hadduu safro meeshaas ku joojin karaa hadalka may kuma joojin karo maxaa yele wax laga faa'iiday lama arko markuu yidhahdo in safara camrun camar hadduu safro dhammaan maxaan leenahay ha maxaa dhacay hadduu safro wa iska tegey mxuu aha w wayta hadalku inuu faa'iido leeyaha la rabo wadaad xakiim ah aa jiri jireen sheikana wuxuu noo sheegi jiray ninaa masaajidka nabiga dhex fadhiya markaasuu wuxuu le ya ladiif ya ladiif ya ladiif ya ladiifna in lagu wardiyaa meelay ku soo arortay lama arko waa munaade haddii ya latiif waa munaada soo maaha haddaad axad u yeerto maxaa la rabaa jumlatu nida wixii aad ugu yeerto inaad sheegato soo maaha ha ya latiif ya latiif u leeya waxna ku dari ma marka midaa wuxuu doonay inuu bal wax dareensiiyo shiika dhabarkiisuu fadhiya waa arkay ninkan xoogaa fahamkiisu adagyaho caamiya inuu yahay inuu wax dareensiiyo rabaa markaasuu yidhi dhabarku ka taabtay masmuk markaasuu yidhi muxamed aa la yidhi kaasuu ka caamusa wardigiisu ka qabsaday k ya ladiif ya ladiif ya ladiif markaasuu yidhi ya muxamed markaasuu markaasuu shibka yidhi fiiriyey wardigiisu iska wata ya ladiif ya ladiif markaasuu yidhi ya muxamed markaasuu markaasuu shib aa ka aamusa markii saddex goor uu u dhawaaqay markuu soo fiiriya u jawaamaya dhabarkiisuuna fadhiya uu yihi maantao dhan qaaqdaad ku haydaa waa noo dhawaaqayda waxna noo sheegi mayd kaas aduguba qaaqdaad ku hayda waxna sheegan mayd adugu maanta ya allah aad leedahay waxna weydiisa mayd war wax weydiiso ilaahay ha ya latiif aad tii haye farxaad rabtaa oo lagu qabtaa shib ilahay ayaa inta ku qaylada ka amuse <laughs> dadku kale xikmad badan ma ogtahay ha adoo ilaahay ad qaaqda ku hayda wax ad weydiisaydan lama hayo ha yaa ladiif hayo hayo wax sheego addoon yaa ladiif ir war wax sheego xaad rabtaa yaa ladiif ir marka w aniga adiga yaa hadda qalad weyn samey anu hadda addoon meeshaan aan la hadlay oon u jawaabi diid adugu khaaliqi inta u dhawaaqdaadaan waxna weydiisayno qaabdaradaada ah, war wardi saxa ku wardi ah marka hadal haddii qof inta meeshaan soo istaago fiili uu yidhaahdo in saafara camrun camar hadduu safro dhammaan la firin waa iska teg oh, miyuu waalnaayn len hadalka meel lagu joojiyo maahan hadalka halka soo maaha marka mufiid waxaa la yidhahda meel qofka hadlaya hadalka uu ku jooji karo ah, saasaa la yidhahda wanaxni waxaan ula jeednaa macshara nuxaad aqusu waxaan gaar yeelayaa macshara nuxaad jamaacada nuxaade bilmufiidi mufiid waxaan ula jeednaa xayu meeshii alaqnaahu aan ilaaqno fii baxi اkalaami fii tacriifi kalaam kalaamka la qeexidiisana aan ku ilaaqno maa hadal ayaan ula jeednaa yaxsunu uu wanaagsanaana min almutakalimi kan hadla xaggiisa uu ka wanaagsanaana asukuutu aamus calayhi kalaamkaas korkiisa u ku hadlo bxayu meel ayuuna wanaagsanaana laa yasiru uusan ahaanayn laa yasiru uusan ahaanayn asaamicu qofka dhegaysana muntadiran mid sugaya uusan ahaanayn lishayin shaygoo aakhara kale waxaa tidhaa lishayin aakhara yatawaqafu alayhi lishayin aakhara tatawaqafu calayhi alfaa'ida waa intaas lagu daray shay kale oo faa'iidadu ku xidhanta ah, tatawaqafu calayhi alfaa'idatu waa inuusan sugayn shay kaloo faa'iidadii ku xihanta ah. bxayu meel laa yasiru uusan ahaanayn asaamicu kan dhegaysanaa muntadiran mid sugaa lishayin aakhara tatawaqafu calayhi اfaa'ida oo faa'idada ku xihanta laakiin shay kale inuu sugaa waa dhacda oo dheeraada faa'iido dheeraada maxaa yeele fiiri hadduu yidhaahdo in qaama zaydun qofka dhegaysana muxuu sugaa jawaabkii faa'iidadaana ku xihan maxaan ugu darna u leenahay shay faa'iidadu ku xidhan tahay waxaa dhici karta shay aan faa'iidadu ku xirnayn laakiin faa'iido labaad ah inuu sugayaa dhici karta taasna kalaamnimada u diidmeen maalan qofka saamica wuxuu rabay inuu kaa ogaado addaarib waalmatruub labadaba inuu kaa ogaaduu rabay markaasaa tidhi daraba camrun camaraa garaacay waa aamusta saamicuna muxuu kaa rabay laba shay inuu kaa barto addaarib waalmatruub markaad tidhahdo daraba camrun camaraa garaacay kalaam mufiidaad sheeg maxaa yaele waxaad u faa'iidayday qofkii ku dhegaysanaya horta camar inuu wax garaacay faa'iidada intaasu waa kuu suganta laakiin shaygi qofkii wax kale waa suga muxuu sugaa faa'ida haaniya oo ah madruub man iladii darab waa kuma kuu garaacay aw ah. man iladii durib ah. yuu yahay kan la garaacay kan la garaacay yuu yahay soo ma jeed intaasuu sugaa laakiin intaas uu sugaya intaan kuma xadin intaan waa la fahmay moogtahay in qaama camrun haddii la yidhaha ama in saafara camrun wax laga faa'iiday lamaba arkaba faa'iidadii o dhan waxay ku xidhan tahay jawaabku marka shay kale inuu sugaya waa dhici kartaa saamicu laakiin shayga kaleu sugaya waxaa la rabaa inuusan noqon shay faa'iidadaanu ku xidhanta ay ku wada xidhanta inaysan faa'iidadaanu ku wada xirnaanaa la rabaa haddeer wuxuu kuu sheegay marka jumlo iyo kalaam cumuum iyo khusuus mudlaqaha ka dhaxeeya wuxuu ku yidhi wa bayna aljumlati jumlada iyo walkalaami kalaamka cumuumun cumuum ayaa dhexdooda ahaaday iyo wa khusuusun khusuus cumuumka iyo khusuuskaasoo muطlaqun la iطlaaqay wadalika kaasna haabitu waa sugan yahay ana aljumlata lana aljumlata jumladu acamu waa mid ka caamnimo badan min alkalaami kalaamka lisidqihaa jumlada ku rumoobid lisidqihaa jumlada rumoobideeda ay rumoobayso biduunihi kalaam ka sokay iyo wacadami sidqii rumoobidiisa weynta la waayey biduuniha jumlo ka sokay fakulu kalaamin kalaam kastaaba jumlatun waa jumlo liwujuudi tarkiibi tarkiibka la helidiisa daraaddeedu jumlo uu yahay tarkiibka alisnaadiya isnaadka loo nisbeeyey walaa yancakisu ma debagedismaayo cagsan debagedis luqawiyan luqa loo nisbeeyey y laysa kulu jumlatin jumlo kasta kalaaman kalaam ma ahan liannahu kalaamka tuctabaru waxaa la tixgeliyaa fiihi kalaamka alifaadatu faa'iidayn wadaalika xukunkaas multabisun wuxuu ku dhahay bikhilaafiha khilaaf اljumla fiiri wuxuu rabaa halkan inuu kaa dhaadhiciyo kalaam haddii la yidhaha magacaas kalaam iyo jumlo labadooda waxaa caamsan jumlada labadooda waxaa caamsan jumlada waxaa khaas ah kalaamka marka lagu yidhaha labadan kelimo labadan kelimo cumuum iyo khusuus muطlaqaha ka dhaxeeya macnaheedu waxay tahay midaa caam ah midna waa khaas waa saas labada kelimo midaa caam ah oo mar walba caamsan midna waa khaas markaasoo kale waxaa lagu yaqaan labadooda waxaa la helaa hal shay oy ku wada rumoobayaan waa la helaa oo labadiiba ay ku rumoobayaan labadooda midka caamsan shay kalu ku rumooba oo aan kan kale ku rumoobay ah, iriya labadooda waxaa la helaa shay ay ku wada rumoobayaan labadooda midka caamnimada badan shay kalu ku rumooba oo aan kanu ku rumoobay mar jira midkan khaaska ahu meel uu ku rumooba oo midka caamka uusan ku rumoobayn ma jiro marka meesh alla meeshii lagu arko midka khaaskaah kii caamkaa waa jooga laakiin meelo kalea la helaa oo kan caamkahu ku rumooba kii khaaska uusan ku rumoobay markaas maxaa la idhaha markaas baynahumaa cumuumu wa khusuuصu min wejh tiri wuxuu ku yidhi wa bayna اjumlati jumlada iyo wlkalaami kalaamka cumuumu wa khusuuصu muطlaq ayaa ahaaday xashiyada fiiri aad u faa'iido badanta wuxuu ku yidhi wuxuu ku baraa qaacida gudu kaasina cumuum iyo khusuuص muطlaqa wuxuu ku yidhi daabit اlcumuumi wاlkhusuuص almuطlaq daabitkood wuxuu yahay an yjtamicaani an yajtamica lafdaani labada lafdi inay ku kulmaan fi sidqi inay ku rumoobaan calaa shayin shay wayanfaridu waaxidun midaan la kali noqona waaxidko minhuma labada lafdi ka mid ah wa huwa alacamu weeye jumla muctarida waa midka caamnimada badane wuxuu la kali noqonaa bisidqi inuu asagu ku rumoobo calaa shayin shay shaygoo laa yasduqu uusan ku rumooben caleyh korkiisa alaqaru kii kale hadda tusaalihii fiiri wuxuu ku yidhi fatajtamicu اljumlaةu maca اlkalaam jumlo iyo kalaam waa kulmayaan halkay ku kulmayaan fi naxwi qaama zaydun ayada jumlada waxaa loo shardiya in la helo tarkiib isnaadiya waana la helay waa jumlo kalaamkana maxaa loo shardiyaa ifaada faa'iideyn waana la helay ah, mufiid marka qaama zaydun waa jumlo waana kalaam wtnfaridu jumla jumladu way kali noqone wahiy camr waa midda caamnimada badan fii naxwi in qaama zaydun zayd hadduu istaago iiri in qaama zaydun jumlo iyadoo waxaa loo shardi jiray isnaad waxaa rabaa tarkiib isnaadiya waana la helay iyada faa'iido looma shardiyo laakiin in qaama zaydun kale ma ma ah sababto a faa'iido ma leh ah, mufiid ma ah marka labadooda yaa caamsan jumlada meel kasta meeshii laga helo kalaam jumladii waa taaganta jumlo waata maxaa yeele waa lafdi waana murakab waana mufiid waana wadxi meeshii kalaam laga helay soo maa marka khalaas jumlo waata laakiin meelaha gobola waxaa la helaa jumlo aan kalaam ahayn waa marka la helo murakab isnaadi ah oo aan mufiid ahayn waa markaas wey marka weliga cumuuman wa khusuusun muطlaq haddii lagu yidhaha labada lafdi midaa caamnimo badan midna waa kaas marka hal shayay ku wada rumoobayaan labadooda mid ka mid aha meelo kale ku rumooba oon kan kalu ku rumoobay marka kaasa caamnimo badan wa bayna اjumlati jumlada iyo wاlkalaami cumuumu wa khusuuصu muطlaq ayaa ahaadeen wadalika arrinkaasu haabitu waa sugan yahay ana اjumlata lأna اjumlata jumladu acamu waa mid ka caamnimo badan min alkalaami maxay uga caamnimo badnaatay waa lisidqiha ku rumoobideeda ay rumoobaydo waa lisidqihaa jumlada rumoobideeda ay rumoobaydo macnaha liwujuudiha wey waa la helaa wey jumladii Ah, waa la helaa biduunihi kalaam ka sokay iyo waxadami sidqihi kalaamkii rumoobidiisa weynta la waayey biduuniha jumlo ka sokay haddaan jumlo la helin kalaam la heli ma fakulu kalaamin kalaam kastaaba jumlatu waa jumla meel alla meeshii laga helo kalaam jumlo waa la helo maxaa dhacay ee kalaam maxaa ka mid ahaa quyuudusi waxaa ka mid ahaa murakab inuu yahay soo maha murakab isnaadiya khalaas marka jumlo waa la helo hadii kalaam la helo fakulu kalaami kalaam kastaaba jumlatu wey maxaa jumlo u noqday liwujuudi tarkiibi tarkiibka helidda laga hela ila afarta qaydoo kalaamku ka mid aha murakabka iyo tarkiibka helidda la helaa tarkiibka alisnaadiya isnaadka loo nisbeeyey walaa yancakisu hadalkaas ma dabagedismaayo cagsan luqawiyan cagsi luqawiya cagsiga waxaa la ihahdaa labada kelimo mid walba meeshuu yila midka kale inaad dhigto fakulu kalaamin jumlatu soo ma ahayn ma dhihi kartid kulu jumlati kalaaman ma dhihi karti dabagedi kulu jumlati kalaaman ma dhihi karti maxaa yeelay waxaa la helaya jumlo aan kalaam ahayn in qaama zaydun a kamida in qaama zaydun a kamida waxaa la helaya jumlo aan kalaam ahayn marka xuu luqawiyan ugu daray luqawiyan xuu ugu daray wuxuu ka ixtiraazayaa cagsiga oo mandiqiga cagsiga mandiqigahu ka ixtiraazaa fiiriya xaashiyada fiiri wuxuu ku baraa cagsiga luqawiga horta marka hore kadibna cagsiga oo waxa weeyaan mandiqigahu ku bara wuxuu ku yidhi bian yujcala waa in la dhigo cagsiga luqawigahu ku bara bian yujcala waa in la yeelo kullu waaxidin mid kastoo min adarafayni ka mida ah maxal alaakhar mid walba midka kale booskiis waa in la dhigo ka cagsi mutaraadifayn sida labada mutaraadifayna cagsigoodo kale naxwo fiiri kullu insaanin basharun insaan kastaa waa banu aadam hadda cagsi ku samee meesha insaan yaalla bashar soo dhig meesha bashar yaallana insaan dhig kullu basharin insaanu waa sax ah. maxaa yal waa mutaraadifayn ayaga ayaga mutaraadifayn mid kasta meeshaa dhigtaa saxdii noqonay waa cagsiga luqawiga waa kaasa cagsiga luqawiga waa kaasa wuxuu ku yidhi waxtaraza wuxuu iskaga ilaaliyey biluqawiyi luqawi markuu ku yidhi can ilcagsi اmandiqiy cagsiga mandiqiga wa huwa cagsiga mandiqiga alkuliyaة اmuujiba kuliye muujiba weeye wahuwa wahuwa cagsiga mandiqiga cagsu lkuliyati lmuujiba kuliye muujiba waa in la cagsiyo muujibatan juz'iyatan fainahu yuqaal waxa la idhaha sidan fiiri kulu kalaamin jumlatun kalaam kasta waa jumlo صax soo maahan wa bacd اjumlati kalaamun aad leeda wa bacd اljumlati jumlada qayb ka mid ah alaamun wey waa sax jumladu maxay noqotaa mufido iyo kayr mufido soo maaha bacdiga mufiidkamana kalaam waay ah, marka taas waa la ogoliy waxaa lamida waa milu ah, qawlika fiiri waxaa leedahay kullu insaanin xayawaanu insaan kasta waa noole soo maa xayawaan waa noolaha waxa naftu ku jirto oo naftu marna ka baxdo kaasaa la yidha xayawaan marka insaan kasta xayawaan weeye soo maaha hadda cagsi luqawiya laguma samayn karo ma la dhihi karaa wakulu insaan ma la dhihi ma insaana dhurwaagu ma insaana ma la dhihi karo ma la dhihi karo casi laakiin la ogoliyo maxaa la leeyahay bacdu اlxayawaani insaan noolaha qaar ka mid ah a ah saasaa saxa markaasuu wuxuu ku yidhi walaa yancakisu ma dabagedismayo cagsan dabagedis luqawiyan luqa loo nisbeeyey ey laysa kullu jumlatin jumlo dhammaanteed kalaaman maaha jumlo kasta kalaam maaha lama dhihi karto kullu jumlatin kalaamun lama dhihi karto liannahu kalaamka tuctabaru waxaa la tixgeliyaa oo loo fiiriyaa fiihi dhexdiisa alifaadatu faa'iideyn wadalika xukunkaasuna multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafiha jumlada khilaafkeeda jumladu saas maaha ayada ifaade looma shardiyo looma shardiyo hadda kutusa alaa tara miyadan arkayn ku ma indhaad lada ana naxwa qaama zaydun hadda fiiri qaama zaydun oo kale min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaaloy ka ahaaday in qaama zaydun zayd hadduu qaama camrun qaama zaydunta ku jirta hadalkaas yusamaa jumlatan waa lagu magacaaba qaama zayduntaas waa jumlo shardiya soo maahan waa lagu magacaabaa jumla maxaa loogu magacaabaa liijtimaadi kulansiga uu kulansaday cala اlmusnadi wاlmusnad iley waa tarkiib isnaadiya walaa yusamaa kalaaman laguma magacaabo in qaama zayduntaas kalaam laguma magacaabo liannahu in qaama zayduntaasu laa yufiidu faa'iidayma macnan macne macnahoo yaxsunu uu wanaagsanaana asukuutu aamus aleyh korkiisa lagu aamuso sababtoo ah lianna in in inta a shardiga loo nisbeeyey akhrajathu kalaamkaas ayadaa ka saartay can salaaxiyatihi tarkiibkaas inuu u suubado lidaalika ay lixusni sukuuti calayh ah, in lagu aamusaa inay wanaagsanaato intaa ka saartay intaa ka saartay oo faa'iidadii waxay ku xirtay jawaabka faa'iidadii jawaabka ku xirtay lianna in in yaa farta taaganaya icraab macalin mhm. farxaan fiiri hadda ashardiyata maxaa lagu nasbiyey ya inada hadhin ir ir ir hoos kitaabka fiiri ya haye intaa laga sifayna inta maxaa nasbiyey waxaa nasbiday an ahay waxaa nasbiday annadaa nasbiday waa la gartay ee annadu isimay nasbidaa inadu intuma isima waa isim dhe maanta waaba isim dhe maanta waa isim maa qusida lafduhu fahuwa smun saas wey jazaaka allahu khayr lianna in in inta shardiyata shardiga loo nisbeeyey akhrajathu ayadaa tarkiibkan ka saartay tarkiibkaas ah in qaama zayd tarkiibkaas ah qaama zaydundhe tarkiibkaas ayadaa ka saartay can salaaxiyati inuu u suubado lidaalika ay lixusni sukuuti calayh ah, in lagu dul aamusaa inay wanaagsanaato ayadaa ka saartay maxaa yeelay lianna saamica qofka maqlaa in qaama zaydun yantadiru ljawaaba jawaabkiiu suga jawaabkiiu suga wakadaalika waxaa la mid a ah jawaab shardiga asna waa nooc oo kale ma ahan kalaam laakiin jumlo waaye wakadalika ay wakal qowli hadal waxaa la mida fii jumlati shardi laga soo hadlay jumlatu shardigaan hadda ka soo hadalnay in qaama zaydun oo aan idhi waa jumlo laakiin kalaam ma ahan waxaa la mid ah alqowlu hadalka laga hadlo fii jumlati ljawaab waa lamid intii oo kale laleeyahy waxaa laleeyahy keligiis ah, haddaan shardiga lagu darin keligiis waa jumle ma ahan kalaama laleeyahy jawaab shard jawaab shard in laga hadla sidaasoo kalea wahiya jawaab shardigu jumlaةu qaama amru wey min almiثaali miثaalkii xaal ay ka mid tahay miثaalkii almadkuuri lasoo sheegay fatusama waxaa lagu magacaabaa jawaabu shardiga jumlatana lagu magacaabaa walaa tusama kalaama lagu magacaabi ma maxaa loogu magacaabi waaye limaakii qulnaahu aan soo niri oo ah wa huwa anahu laa yufiidu macna yaxsunu sukuutu caleyh xaashiyada weligaa la soco weligaa xaashiyada iska halmaan limaa shay dartiisaan loogu magacaabayn kalaam qulnaahu aan soo sheegnay oo ah wa huwa annahu laa yufiidu macnan yaxsulu sukuutu calayh macno in lagu aamuso ay wanaagsanaan tahay ma tusayo walxaasilu warka duuduubkiisa iyo khulaasadiisa iyo warkiioo kooban warkiioo kooban walxaasilu annahu musanifka ka dhige musanifka ibnu hishaam wlxaasilu warka xaasilkiisa anahu ibnu hishaam jacala wuxuu yeelay fii kullin mid kastoo min jumlatay shardi wa jawaabi jacala wuxuu yeelay min fii kullin mid kasta oo min jumlatay shardi wa jawaabihi shardiga iyo jawaabkiisa mid kastoo ka mid a amrayni laba arrinuu yeelay laba xugunuu mid kasta u yeelay ibnu hishaam jawaabu shardiga iyo ficlu shardiga mid kastaba laba xugunu u yeelay لأnنahu ah, iبن هishاam jacala wuxuu yeelay فيi kuli mid kastoo min jumlatahi shardi wa jawaabihi shardiga iyo jawaabkiisa mid kastoo ka mida amrayna laba arin macnaa laba xugun axadumaa midkood hubutiyu waa mid sugnaasha loo nisbeeyey waa xugun u sugay wa huwa xugunku u sugay atasmiyatu waa in lagu magacaabi karo biljumlati wاlaakhar xugunka kale ama amarka kalena salbiyun waa mid nafyi loo nisbeeyey waa laga anfina Ah, waa mid laga anfina wa huwa kan salbiga cadamu tasmiya waa inaan lagu magacaabi karin bilkala ah. marka labada jumlo jumlaة shard iyo jumlaة اjawaab mid kastaba laba amar u yaal labada amar midna waa loo suga midna waa laga anfina ah, midka loo suga waxa weeye waa in lagu magacaabi karo jumlo kan laga anfinana waa in kalaam lagu magacaabo in laga anfiyo oo kalaam lama dhihi karo khalaas waxaa leedaha jumlada shardiyada jumlo waa la dhihi karaa kalaam lama dhihi karo midna waa usugta midna waa ka anfida soo ma jawaab shardigana maxay leedahay jumlo waa la dhihi karaa lama dhihi karo khalaas waa intaas warkuba waa intaas waay fa fii daalika arrinkaas marka daliilun daliil tus ku sugan calaa maakii iddacaahu uu sheegtay ibnu hishaam oo muqniga uu ku sheegtay muqnulabiid can kutubi acaariib wixii uu ku sheegto ku antaxooda ibnu hishaam ah halkaas ku sugan fa fii daalika arrinkaas daliilu wax tusayaa ku sugan calaa maa warkii iddacaahu ibnu hishaam uu sheegtay oo maxay tahay min cadami taraadufi اljumlai wاlkalaami kalaam iyo jumlo isfangalidooda in la waayo isma fangalan isfangalid waa la laba kelima is lafdigu kala duwan macnuu isku mid yahay hadda dii lu haa insaan iyo bashar waa isku macno lafdiguna kala duwan yahy xurufta marka kalaam iyo jumlo isma fan galaan oo ma aha laba lafdiyo isku macno tusaay ma ah, ma aha arrintii uu sheegay saasay ahayd eh. waxaa kaloo ku sugan waxaa kaloo ku sugan daliil tusaa waraddun ridina ku sugan calaa man qof la ridiyo qaala ku hadlay bitaraadufihima isfangelidooda oo yidhi jumlo iyo kalaam waa isku mid waa laba lafdiyoo lafdiga ku kala duwan laakiin isku shay ayay ku dhacayaan isku shaygay ku rumoobayaan culummadu yidhahdeen nuxaada ah ridisay ku tahay arrintan ridis caday ku tahay waa la ridiyey kuwaas kazamaqshari maxamuud ibn cumar jaarula ayaaba ka mida maxamuud ibn cumar jaarula aba ka mida oo yidhi jumlo iyo kalaam waa isku mid waa kanaa la isku mid maahan annaga kuwa hayna ayagoon isku mid ahayn haddaad marar badan isku mid yihiin aragtay waa lagu ridiyey wa calaa mana qofna radisa ugu sugan midka midka inshiikhalwaasna lagu ridiyey calaa man qofna radiisa ugu sugan qaala yidhi jumlaةu jawaabi shardi waa la kala qaada ma jumlaةu ficlu shard mase jumlaةu jawaab shardi jumlaةu ficlu shardi waa ogolahay kalaam ma aha waa kugu waafaqsana amaa jawaabu shardigu waa kalaam asna radiisa ugu sugan ma ahana laga yidhi waa isku mid wa calaa man qof la ridiyo qaala asna yidhi jumlaةu jawaabi shardi jawaabu shardiga jumladiisu kalaamu waa kalaam wadalika xukunkaasuna multabisu wuxuu ku dheahay inuu yidhi qofkaasu bikhilaafi jumlati shardi jumlatu shardiga khilaafke oo waa ka duwan yihuu yidhi jumlatuljawaabku jumlatu shardiga ka radiy sida radi oo kale a warkaas yidhi asna waa la ridiy waa la ridiya isagana waay ma adeg yahay adeyg maa ka muuqmuuqda ya bal meesha iska jooga iska e, bilow wallahu subxana wa taala wsal la ala yar inaan ku dara